marfuuci waa la rafcinaa bidamatin damaa lagu rafcinaa ila alasmaa asmaadii maahane asmaadii asitata oo lixda aheed wa yunsabu huwa mansuubkii waa la nasbinaa oo ismiya ficil ah ila bifatxatina lagu nasbinaya ilaa asmaa maahan marka fa yurfacu naa-ib faacilkeeda ayaa laga soo isafnoona naa-ib faacilkaas oo u laabanayay isim iyo ficil bimacnaa madkuur ugu laabanayey fa yurfacu waa la rafcinayaa bifatxa fa yurfacu waa la godayaa bidamatin damaa lagu rafcinaaho lagu gadaa ila lasmaa asmaadii maahane asmaadii asitata oo lixda aheed wahiya asmaadaasu abuuhu zayd aabbihiisoo kale weeye wa aquuhu walaalkiis weeye waxamuuhaa gabadha dumaashiyaalkeedu weeye wahanuuhu shaygiisii weeye wafuuhu afkiisii weeye waduu maalin maalin midu saaxiibo weeye fa turfacu waa la godayaa hiya asmaadaas bilwaawi wow ayaa lagu godayaa wa tunsabu waa la kordhigayaa hiya asmaadii bilalifi alifaa lagu nasbinayaa wa tujaru waa la jarayaa hiya asmaadii bilyaa-i ya ayaa lagu jarayaa ila alasmaaa dhammaan waxa abwaabta oo baabu niyaabadaha o dhan oo ku cadfanuna saasay noqonayaan muhanaha iyo jamcu karisanina waa saas muhanaha iyo jamcu karisan kuwa ku cadfana soo socda iyaguna waa noocaas oo kale fa yurfacu lmarfuuqu kii la rafciyey oo isim ahaa ama ficil aha waa la rafcinaa bidamatina lagu rafcinaa ila alasmaaa asmaadii un ma ahane asmaadii asitata oo lixda aheed ayada lagu rafci maa damo ayada lagu nasbi maa fadxo ayada lagu jari maa kasro intaba waa laga soo reeba saddexdaasa laga soo reeba fa yurfacu wayujaru lmajruuru saddexda baa laga soo reeba fayurfacu lmafuuqu bidama wayunsabu lmansuubu bifatxa wayujaru lmajruuru bikasra ila alasmaa asmaadii maahane asmaadii asittata oo lixda aheed wahiya asmaadaasuna abuuhu aabbihiis weeye wa akuuhu walaalkiis weeye wa xamuuhaa gabadha dumaashiyaalkeed weeye xamuuhaa si gaara iyadoo damiir muanaf utiiriya sooma jeedin ah, maxaa yeeley wuxuu ku leeyahay xamka ayaa waxaa la yidhaahdaa qariibu zawjil mar'ati ninka xaaskiisa ah, qariibu zawji lmar'ati ah, zawji lmar'ati ninka waxa rabaa gabadha ninkeeda ninkaas qaraabadiisa gabadha ninka qaba ninkaas qaraabadiisa la laihahdaa xamka saasuu waxa weya marka damiir mu'anafa ugu tiiri wa wahanuuhu shaygiisa iyo wafuuhu afkiisa waduu maali mid maal u saaxiibaa fa waa la godayaa hiya asmaadaas bil waaw waa lagu godaa wa tunsabu waa la kordhigaa bil alif alif waa lagu kor dhigaa watujaru waa la jaraa bilya iyo a lagu jaraa sharac haadaakanu huwal baabu baabkii weeye baabkii alla wer ee horreeyey baabko mimaa kii ka kharaja ka baxay can ilasli asalka toddobadii baab oo asalka ka baxdo baabu la dhihi jiray toddobadii baab oo asalka ka baxday oo abwaabu niyaabo la dhihi jiray midkii koowaad wey haadaakanu huwal baabi waa baabkii baabkii ala weliga horreeyey baabkoo mimaankii ka mid kharaja ka baxay can ilasli asalka wa huwa baabkaanu baabul asmaai asmaadii baabkeedi weeye asmaadii asitati ee lixda aheed asmaadii almuctallati oo jiraneed muctalla maxaa loola jeedaa bal fiiri xaashiyada almuctallati ey allati almuctallati ey allati axrufu icraabihaa axrufu cilatin waa midda xuruuftan lagu icraabaa xuruf cilla ay tahay wowaa lagu rafcina alifaa lagu nasbina ya-aa lagu jara dhammaan waxa lagu raabaa xurfu soo maaha walati midda laa laamaatuhaa laamyaalkeedun axrufu ah cillatin ay yihiin laamteeduna xarfu oo abun asluhu abawun akhun asluhu akhawun xamun asluhu xamawun laamyaalkeeduna waa xarfu marka waa muctalla saasaa loola jeedaa ay alatii axrufu icraabihaa axrufu cilatin walatii laamaatuhaa axrufu cilatin axrufu cilatin laakiin fuu kare fuu isaga laamtiisu waa ha asalka ha uu ahaa ha-a u dambeyday inta kale weeye inta kale marka waaw a u dambeyda xarfu cilaa asalkii waa laga xadfay maahane waa laga wada xadfay asalkaas marka asmaadii almuctalati oo muctalada aheed ilaa abun waa laba xaraf kelmad mucraboona laba xaraf asalkeedu ma noqdo abun ma dhici karto in asal intaanu taa wa in xaraf saddexaad la hela kelmad mucraba asalkeedu saddex kama yara marka wowdaasaa la socoto abawun akhawun xamawun waa asmaadii almudaafati oo la idaafeeyey ismadan idaafay laasimtaa marka ixraabkan la exraabayo ixraabkan xuruufta marka la exraabayo waxay laasimtaa idaafo wahiya asmaadaasu abuuhu weeye wa aquuhu weeye wa xamuuhaa weeye abuuhu aabihiis wa aquuhu walaalkiis wa xamuuhaa dumaashiyaalkeeda dumaashigeed iska dhe dumaashigeed waa iska mufride dumaashigeedba wahanuuhu shaygiisi wafuuhu afkiisi waduu maali maal midu saaxiiba fa inahaa asmaadaas turfacu waa la godaa bilwaawi wow waa lagu godaa niyaabata naa'ibatan xaal wowdu ay tahay midii naa'ib ah canidamati damaka naaiba na niyaabatan labaa kugu banaan sidaas inaad rabto aada xaalaydo waa masdere masderna xaalo waa dhacaa inkastuusan qiyaas ahayn aad u fara badan yahay aad ugu fara badan yahay inuu xaalad dhaco iyo inaad darfu zamaannimo ku nasbido oo tiri aniyaabatan waqta niyaaba mhm. xaaladaana sii fiicanba fa inahaa asmaadaas turfacu waa la godaa bilwaawi wa waa lagu godaa niyaabatan naa'ibatan xaal ay tahay midii naa'iba ayaa wow lagu godaa canidamati damaka naa'iba wa tunsabu waa la kordhigaa hiya asmaadaas bilalifi alif ayaa lagu nasbiyaa niyaabata naa'ibatan xaal ay tahay aliftu mid ka naa'iba can ilfatxati fatxo wa tujaru waa la jaraa hiya asmaadii bilyaa-i ya ayaa lagu jaraa niyaabata naa'ibatan xaal ay ya-daasu tahay midii ka naa'iba can ilkasrati kasro taquul waxaa leeda ja-ani waxay soo garay abihu abiis wa ra-aytu abaahu abiisan arkay soo maray wاlqowlu hadal fi lbaaqi inta artay laga hadlana kada kalmadkuuri intaasu la midi wاlqowlu hadal fi lbaaqi kelimaadka kale laga hadlo kadalika abkaas ayuu la mid yahay wa shardu icraabi hadihi اlasmaa asmaadan la exraabideeda shardigeeda bilxuruufi la exraabo xuruuftii almadkuurati lasoo sheegay halaaثatu umuuri wey waa iska ajruumi marka waa in carabka la marya meelahan oo kale iska ajruumigii lawa ma wa asmaadan la exraabideeda shardigeeda bilxuruufi la exraabo xuruufti almadkuurati la sheegay halaaatu umuurin waa saddex arrimood marka shuruud marka la exraabayo asmaadan exraabkan hadda lasoo sheegay oo in waw lagu rafciyo oo alif lagu nasbiyo oo ya lagu jero shuruuday leedahay shuruuddii wuxuu kuleeyahy waa saddex mhm. shuruuday leedahay shuruuddiina waa saddex shardi afraaduu sheegi doona oo shardiyu shardi ka dhalina afar shardi ka saddex inuu ka tegaya muuqato toddoba shardi waa ahaayeen aan aragna bal afartuu sheegay wa shardu ixraabi hadihi اlasmaa asmaadan la exraabideeda shardigeeda bilxuruufi la exraabo xuruuftii almadkuurati lasoo sheegay halaaثatu umuurin arrimo saddexo ay ahaadeen axaduhaa halaaثada midkeed an takuuna kownuhaa ahaanshadeeda way mufradatan mid la kala yeelay ay ahaato mufrad halkan waxaa loola jeedaa macnihii asalka oo ah inaysan muana iyo jam midna ahayn asalka ah loola jeeda axaduhaa axadu halaaati halaatadaas midkee an takuuna kownuhaa asmaada ahaanshadeeda weeye mufradatan mufrada ay ahaato ee haddii muana ay noqotay hadday jamc noqoto xuruuf lama exraabay isagaana kuu sheegaa waa kanaa ixtiraaska isagaa sheegaya falow kaanat hiyo asmaadii hadday noqoto muhanaatan mid la taniyeeyey ucribad waa la exraaba hiya asmaadii bilalifi alif ayaa la exraabaa rafcan waqta rafcin godka waqtigiisa ah, darf zamaanima ku nasb falow kaanad hadday ahaato hiya asmaadii muhanatan mid la taniyeeyey ucribad waa la exraaba hiya asmaadii bilalifi alif ayaa lagu exraabaa rafcan waqta rafcin godka waqtigiisa ama waxaa tiradaa rafcan marfuucatan xaal ay tahay alfigu raba hmm. rafcan marfuucatan xaal ay tahay wabilyaa-i yaa lagu raabaa jaran waqta jarin hoos dhiga waqtigiisa ama jaran majruuratan xaal ay tahay midii la jar wa nasban waqta nasbin amase wa waqta nasbin eh, amase wa nasban xaalay ayaa la raaba oo ya lagu raaba marka musani cadga si loo raabi jira fanaha caadiga ah, alifaa lagu rafci jiray yo-a lagu rajari jiray lagu nasbi jiray waa sidii oo kale hana sidii oo kale noqeen haday musana noqoto alifaa lagu rafcinaa waxaa lagu jaraa laguna nasbinaa ya kamaa tucrabu icraaban icraab alicraaba icraabkaasoo kamaa tucrabu ka icraabi kuli taniyatin taniye dhammaanteed icraabkeed oo kale ahaaday raaban raab iyo raaba raabkaasoo kamaa tucrabu kullu taniyatin ka icraabi kulli taniyatin taniye dhammaanteed icraabkeedao kale ahaaday taquulu waxaa leedahay jaa-anii waxay soo gaareen abaweyni laba aabe wa ra-aytu abaweyni laba aabbaan arkay wa marartu biabaweyni laba aabbaan soo maray wa minhu qowluhu tacaala uu ku yihi maxamed muxidiin cabdilxamiid wa rafaca waa kor yeelay nabi yuusuf abaweyhi labadiisii waari cala alcarshi sariirtii u kor yeelay abaweyhi xaalatu nasbo wey wayutima nicmatahu iyo nimcadiisa inuu dhamaystiro calayka korkaaga wa calaa aali yacquuba kama atamaha siduu ugu dhamaystira calaa abaweyka labadaadii waari min qabla hadda kahor marka sidaas wain kaanad hadday ahaato hiya asmaadii majmuucatan mid la jamciyey jamca taksiirin jejebinta jamciisi ucribad waa la exraabaa hiya asmaadii bilxarakaati xarakaad ayaa la exraabaa cala alasli asal korkiisa xaal ay ku sugnaatay ah, xarakat lecraaba wadalika mithaalkiina ka qawlika waa inaad tidhahdoo kale jaa-anii waxay soo gaaray aabba-uka aabbayaalka wa ra-aytu aabba-kan arkay wamarartu biaabba'ikan soo mar haddii asmaadan la jamciyo jamcu tagsiirna xarakada lecraaba asalkii wax la eraabi jiren wey in xaraka walceraaba waa asal kaana hadday ahaatay hiya asmaadan majmuucata mid la jamciye jamca tagsiirin jajabinta jamciisii oo ciribad waa la raaba hiya asnaadii bilxarakaati xarakaad ayaa la raabaa cala alasli asal korkiisa xalay ahaataa xarakaad la raaba wadalika mithaalkiina ka qowlika inaad tidhaahdoo kale wadaja-nii waxay soo gaareen aabba-uka aabbayaalka wara-aytu waxaan arkay aabba-aka wamarartu biaabbaa-ika wa minhu qowluhu tacaala ku yihi maxamed muxudiin cabdilxamiid la tadruuna ayuhum aabaukum aabayaalkeen iyo wa abnaukum xaalatu rafcay joogaan waa mubtadi markaasa warta damaa lagu rafciye wa qowluhu tacaalad kalimatu uu yihi qul in kaana aabaukum aabau waa ismu kaanadii damadaasaa lagu rafciye damadaasaa lagu rafciye hadday noqoto jamc kale ka waran uu yidhi wain kaanad hiya asmaadan hadday noqoto majmuucatan mid la jamciyey jamca tasxiixin saxiix yeelidda jamceedi uxrimad waa la ecraaba bilwaawi wow ayaa la ecraaba macnaha jacmu tasxiix waa loola jeedaa jacmul korsaani suuraddiis haddii lagu keeno suuraddiisa jacmul korsaani sax ma noqon karto laakiin calaa suurati jamci mudakar saalim aa loola jeeda calaa suurati jamci mudakar saalim amaa jamcu mudakar saalim ma noqon karto ma noqon kartee waa waxaa la ihahdaa jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruuda waa qaysmigii la dhihi jiray kamid noqonayda mulxaqaadda jamcu saalim ay kamid noqonayda sidii jamcu saalim marka loo xaraaba markaas wain kaanad hadday ahaatay hiya asmaadii majmuucatan mid la jamciyey jamca tasxiixin saxiiwelida jamciisii ucribad waa la xraaba hiya asmaadii bilwaawi wa waa lagu xraaba rafcan waqta rafcin wabilyaa-i ya lagu xraaba jaran waqta jarin wa nasban waqta nasb sidii jamcu saalima loo xraaba sidii jamcu saalim a loo xraabaaho mulxaqaata jamcu saalima kamid noqonay taqul waxay leedahay jaa-anii waxay soo gaaray abow abuuna dhe jaa-anii waxay soo gaareen abuuna aabbayaal wa ra-aytu waxaan arkay abiina wa marartu waxaan soo maray biabiina aabbayaal aa leedahay marka jamcu saalimsiisa loo raaba lakin jamcu salim mahani waa mulxaq sababtoo jamcu saalim laba mufradu ka yimaadaa calam iyo wasfi midnana mahan abun ah. waa isma ismu jinsi weeyaan oo jaamida ismu jinsi jaamida iska weeye marka abun calamna maaha wasfina maaha marka jadubsare maaha asmaadan laakiin laguma wada keeno calaa suurati jamci mudakar saalim laguma wada keeno wuxuu ku yidhi walam yujmac lama jamcin minhaa asmaada xaala uu ka mid yahay haadaljamca jamcaan ila alabu ma ahane waalaku wa ila alaku ma ahane walxamu wa ila alxamu ma ahane saddexdaas lafdi ay ku yimaadeen suuratu jamci mudakar saalim oo mulxaqaadka ka mid noqo saddexdaasaa kamid noqda walam yujmac lama jamcin minhaa smadaxaad uu kamid yahay mm, lama jamcin adal jamca jamcaan marka waxaad dhigi kartaa walam yujmac lama jamcin ila alabu waalaku walxamu maahane haada aljamca eh, haada aljamca inaad tidhahdo waa banaanta walam yujmac lama jamcin haada aljamca haadaa kan kanday aljamca ee jamca oo mafcuul mudlaqnimo lagu nasbiyo mafcuul mudlaqnimo in lagu nasbiyo athani midka labe athani midka labeeyo an takuuna waa inay noqoto mukabaratan midii la weyneeyey athani midda labaydaa an takuuna kownuha aanshadeeda wey mukabaratan ay ahaato waa inay mukabara noqoto wey falow suqiraad haddii la taskiiriyo oo curibad waa la ecraabaa bilxarakaati xarakooyin ayaa la ecraabaa shardiga labaad waxay tahay ismaadan waa inay mukabara tahay mukabara waxaa loola jeedaa waa inaan la taskiirin wey waa inaan la taskiirin waa inaan la taskiirin athani an takuuna kownuhaa ahaanshadeeda weeye mukabaratan mid la weynay ay tahay falow suqirad haddii la tasqiiriyo ucribad waa la xraaba hiya asmaadii bilxarakaati xarakaat wadalika mihaalki naxwu jaa-ani waxay soo gaaray ubayu ka aabayarowgaagii wa ra-aytu waxaan arkay ubaya ka aabayarowgaagii wa marartu waxaan soo maray biubayiki aabayarowgaagii xaraka cadiga la xraabay shardiga saddexaad athaali shardiga saddexeeya an takuuna kownuga ahaanshadeeda wey mudaafatan mid la idaafeeyey ay noqoto falow kaanad hadday noqoto mufradatan mid la kali yeelay mufradadaasoo hayra mudaafatin aan la idaafayn ucribad waa lecraabaa aydan noqoshay bilxarakaati waa inay idaafaysan tahay waa shardiga saddexaad inay idaafaysan tahay marka duuda la fiiriyo waa libayaani lwaaqic maxaa ila duuda idaafo maba laga jarab ayada xaashiyadan waa kugu sheega hada shardu libayaani lwaaqic binafri lidu duu haddii la fiiriyo waa iska bayaanulwaaqic libayaan lwaaqi maxaa yeele maba jirto ayada iyadoo laga jaray ixtiraas ma leh laakiin kuwa kale ixtiraas ay leeyihiin waa laga jara iyaga waa laga jara iyaga ahaal shardiga saddexee an takuuna kownu ahaanshadeeda weeye mudaafatan mid la idaafeeye ay ahaato falow kaanad hadday ahaato mufradatan mid la kali yeelay falow kaanad asmaadi hadday ahaato mufradatan mid laga kali yeelay can ilidaafa gayra mudaafatin mufradadiya lagu fasira mufradadaasoo kayra mid aan la idaafayn ahaatay ood ka sifaydo ama khabaru bacda khabarin ka dhig falow kaanad hiya asmaadi haday noqoto mufradatan mid la kali yeelay hayra mudaafatin ka bedelo waxaan rabaa khabarun bacda khabarin khabarun bacda khabarin falow kaanad hadday noqoto hiya asmaadii mufradatan mid la kali yeelay hayra mudaafatin midaan la idaafayn haday noqoto ucribat waa la raaba hiyo asmaadii ayda noqosheed bilxarakaati xarakooyin ayaa la raaba xarakooyin ayaa la raaba wadalika mithaalki naxwu haada kanu abun waa aabi wa ra-aytu aban aan arkay wamarartu biabin soo maray mufrad caadi noqda xarakaat caadiya la raaba wa minhu qawluhu tacala u ku cabdilxamiid wa waxaa ka mid a ah qawluhu tacaala ina lahu waxaa usugnaaday aban fiil abantaas waa ismu inaba wa qawluhu subxaana walahu waxaa usugnaaday aqun walaal akhun soo ma jeedi waa mubtada mu'akhara wa qowluhu jalad kalimatuhu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl akhuntu waa faacilkii saraqa marka xarakaad caadiha ah la exraaba xarakaad caadi ah ayaa la exraaba haddii idaafada laga jaro shardiga afraaduu sheegin wahaado shardi shardigan ayuu u sugnaaday shardigii alakhiri oo dambeeyey shardon shardigan shardiguu leeyahay ku yidhi waa in la idaafeysamo lama dhihin idaafadaana shardile marka wahuwa shardigaas an yakuuna almudaafu kownu lmudaafi ilayhi an yakuna an yakuuna almudaafu ilayhi kownu lmudaafi ilayhi waa mudaafu ilayhigu inuu noqdo gayra yaai lmutakalimi yaa lmutakalim keyrkeeda waa inuu noqdo waynuusa yaa lmutakalim ahayn hadduu yaa lmutakalim noqdo xarakaada la exraaba laakiin xarakaadkii muqadar noqona bis xarakaada la exraaba laakiin xarakaadki ayaa muqadar noqona xarakaadkiiya ah, muqadar noqona walihaada shardi shardigan usugnaaday shardiga alakhiiri oo dambeeya shardon shardigaa usugnaaday huwa shardigaas an yakuuna lmudaafu kownulmudaaf ilayhi an yakuuna almudaaf ilayhi kownulmudaaf ilayhi waa mudaaf ilayga ahaanshadiisao gayra yaa-ilmutakalim ilmutakalim qeyrkeed uu noqdo fain kaana hadduu noqdo huwa mudaaf ilayhigi yaa almutakalimi fain kaana hadduu noqdo huwa mudaafu ilayhigii yaa almutakallimiki yala ya-diisa oo coribaad waa lexraaba hiya asmaadii ayda noqoshee bilxarakaati xarakooyina lexraaba laakinahaa xarakaadii takuunu waxay ahaaneen muqadaratan mid la qadara taquulu waxay leedahay haadaa kanu abi wa aabbahe wa ra-aytu abi aabbahe yaan arkay wa marartu biabi aabbahen soo maray adi aad leeda hadii almutakalif loo idaafeeyo yaada horteeda xarakadii lagu qadara lilmunaasaba loo qadara fa yakunu wuxuu noqonaa aakhiruhaa asmaada aakhirkeeda maksuura mid la hoos dhigay fi laxwaali xaalayaalkiina lahoos dhigay axwaashii athalaatati oo saddexdaad xalatu rafci xalatu nasb xalatu jar wlxarakaatu xarakaadiina watakunu xarakaatu dhe wlxarakaatu watakunu lxarakaatu xarakaadkiina waxay noqoneen muqadaratan mid la qadaray fiihi filcaaqiri caaqibka lagu qadaray taqdiiran taqdiir ayaa la qadiray taqdiirtaasoo kamaa tuqadaru ka taqdiiri kamaa tuqadirbe ka taqdiiri ka qadaridaada lamida fii jamiici alasmaa'i asmaada dhammaanteed aad ku qadarto asmaada almudaafati loo idaafay ilyaa walxarakaat watakuunu lxarakaatu xarakaadina waxay noqonay muqadaratan mid la qadaray fiihi filcaaqiri caaqirka lagu qadaray taqdiiran taqdiir ayaa la qadaray taqdiirtaasoo kamaa tuqadiruka taqdiirika adiga qadaridaada la mid ah fii jamiici lasmaai asmaada dhammaanteed aad ku qadarto asmaada almudaafati la idaafeeyey ilalyaa ya-dan loo idaafeeyey wadalika mihaalkii naxwi abi aabbe iyo wa aki walaalkay waxami wa qulaami oo kale wey maxamed muxidiin cabdilxamiid fiiri raqamka labaad uu ku yidhi haahunaa halkan shay aani laba shaya ahaadee labada shay oo uxibu aan jecelahay an unaabihaka inaan kugu baraarujiyo ilayhima labada shay alawal midka horeeya ana kalimata duu kelimada duu mulaazimatun lilidaafati ayadoo idaafay laazimtaa falaa taqacu dhicina fi kalaami ma kalaam kalaamyaalka ka mid a an takuuna inay noqoto munqaطicatan mid laga gooyo can ilidaafati weligeed ma dhacdo hasugintaas kamaa yaqacu sida ku dhaca fii baabi hadii asmaa ismaada inteeda kale naxw alabu walaqu walxamu wa tudaafu du taas waa soo ogaanaye waa kana wa tudaafu waa la idaafeeyaa duu ilaa ismi jinsin ismu jinsiga loo idaafeeya ismu jinsigoo daahirin daahir ah walmuraadu ujeedada bismi loola jeedaa maa yuqaabilu sifa oo waxaan sifo ahayn sifo muqaabalkeed wey sifo looma idaafeeyo ism facli ism mafcuuliya looma idaafeeyo ism facli ism mafcuul looma idaafeeyo fayadkulu fiihi xataa waxaa soo gala almasdaru ilaa yow sifo ma naxwu duu fadlin wduu cilmin laba masdera loo idaafeeyey waasmaal ayaan wdu asmaalaxyaani yaa soo gelayaan ah, iyo wa muhanaaha iyo wa jamcaha naxwu duu dahabin waduu fidatin dahab waa ismu jinsi marka oo jaamid ah iyo fida iyo wayakruju waxaa baxayaan almushtaqaatu falaa taqlu dhihi maydid duu caalimin mid caalimnimo u saaxiiba eh, damiirna looma idaafeeyo hmm. walaa yudaafu ila damiir ama qowlu shaaciri uu yidhi inamaa yacrifu waxaa yaqaan dalfadli qofka fadliga u saaxiibkaa min annaasi dadka xaale uu ka mid yahay dawuuhu qofka isagu fadli laha ahlufadli yaqaan ee qof isagu ardaal ah ahlufadlina ma yaqaan dadka banu aadanka ahlufadli waxaa yaqaan qofka isagu fadli leh laakiin hadduu isagu ardaal yahay ahlufadli ma yaqaan hadda maanta waxaa loo idaafeeye dudi damiir dawuuhu sooma dhihin dadka fadliga u saaxiibkaa dadka fadliga u fainahu midkaasu oo qowl shaacirkaasu shaadun waa shaad horta arrinka koobaad raba inan kugu baraajiyo kaasu ahayo arrinka koobaad kaasu ahayo ismu jinsi daahira loo idaafeeyo oo damiir looma idaafeeyo ko weligeedna idaafada lagama jaro wuxuu ku yidhi walamru thani arrinka labaad ana duu qad tudaafu in loo idaafeeya la arka ilaalcalami calam marka gabalay dhacda ismu jinsi loo idaafeeya waa qaacidada guud maray ka bix calam loo idaafayna naxw ana allahu duu bakata ah, ana aniga allahu allaan ahay duu bakata maka midka iska lahaan baka waa maka almukarama magaxyadeeda magac ka mida duu bakata duudii maanta a loo idaafeeyey baka loo idaafeeyey ah, waa magac calam oo magacyada magaalada maka iska leedahay ka mida ah. w wabakatu calamu yudlaqu calaa makata almukarama waqad yaati mudaafan ila in jumlo loo idaafeeyna waa dhacdaa idhab tag bidii taslam ya fiiri dii maxaa ka dambeeya taslam soo maaha taslam aada nabadgeshida wa oy idhab tag fii waqti saaxiibi salaama waqti aada nabadgelyo u saaxiibta falbaa-u bacda ku jirta bidii darfiyatu wey bimacnaa fi wey wa di diina sifatu lismi zamaanin maxduufin ismi zamaan maxduufay sifawta idhab tag fii waqti saaxiibi salaamatin markaa saasaa loo qadara marka halkaas maxaan ka faa'iidnay duu waxaa sharda in loo idaafeeyo ismu jinsi daahira waa kow shardiga uu ka tegayu ka mid tan labaad waxaan ka faa'iidaysanay mararka gabal inay dhici karto in calam loo idaafeeyo iyo in jumle loo idaafeeyo ah, laba masalo waa weynaan ka faa waa mid shardiba shuruuddaaba lagu daraabo marka ismu jinsi oo daahira in loo idaafeeyo duuda waa shardi shardi kale huduudu leedaho bimacnaa saaxib inay tahay shardi oo waxaa noo soo socota duu bimacnaa aladi ah duu oo bimacnaa aladi ah kitaabkaa noogu imaanaysa waa luqatu day duu oo bimacnaa aladi ah laba shardi halkaanay ka soo bixin marka duuda waxaa shardiya an takuuna bimacnaa saaxib wa an takuuna idaafatuha isma jinsin daahirin hayra wasfin waati la dhihi jiray laba shardi lix shardiyan haynaa hal shardina waxaa iskale fuuda an takuuna khaaliyatan can ilmiim khalaas dii miim la gelsho xaraka la exraaba toddoba shardi waa hayna ka soco toddobadii shardi waa kuwaasa wuxuu ku yidhi hadda shuruuddan matniga sababta ugu keeni diiday waa ka hadlaa xamkana sababta ugu idaafeeyey haaba na waa sheega labadaas horta kuu sheegaa marka hore wuxuu ku yidhi wastaqnaytu anigu waa deeqtoonaaday can ijtiraadi haadihi shuruud shuruuddan la shardinteedaan ka deeqtoonaaday likownii liajli kownii ahaanshadayda darteedaan uga deeqtoonaaday lafatu mid ku dhawaaqay aan ahay bihaa asmaada mufradatan xaalaytay mid la kali yeelay mukabaratan xaalaytay midii la weyneeyey mudaafatan xaalaytay midii loo idaafeeyey ilaa kayrihi ay mutakalim yaa almutakalim qayrkiisa wastagnaytu anugu waa deeqtoonaadu ku yidhahda matniga markaan joogay can ishtiraadi hadihi shuruud shuruuddan in la shardiyo ayaan ka deeqtoonaadu asmaadan ila alasmaa ayaan iska ii ila alasmaa markaasaan icraabta iska sheegay markaan tiriyey aan idhi fa bilwaaw watunsabu tunsabu bilalifi wa bilya ka tiriyey shuruud uma aana sheegin marka saas loo icraaba waa ka deeqtoona uma baahnaynu likowni ahaanshadaydan uga deeqtoonaaday lafatu mid ku dhawaaqay aan ahay bihaa asmaada mufradatan xaalata midii la kala yeelay mukabaratan xaalata midii la weyneeyey mudaafatan xaalata mid loo idaafeeyey ilaa gayriya ilmutakalim ya mutakalim ayadoo shuruuddii oobsatan ku dhawaaqay waxa aan ku leeyahay woowaa lagu rafciya ya-aa lagu jaraa alifaa lagu nasbiyaa waa sidaas aan ugu dhawaaqay markayta ah, marka biyo kama dhibqa wainamaa wax kale maahan qultu waxaan idhi waxamuu haa aan idhi haa aan u idaafeeyey faadaftu lxama xamka waxaan u tiiriyey ilaa damiiri lmu'anafi kii la dadigay damiirkiisa liubayina likay ubayhine inaan caddeeyo daraaddeed ana alxama xamku aqaaribu zawjilmar'a islaanta ninkeeda ninkaas qaraabadiisa inay xam saasaa la yidhahdaa liubayine likay ubayhine inaan caddeeyo darteedaan ugu idaafeeya xamka damiir mucanas ana alxama xamka ana alxama xamka aqaaribu zawjilmar'ati islaanta ninkeeda ninkaas qaraabadiisa inuu yahay wadalika mihaalkii ka abiihi waa abihiis oo kale wa camihi adeerkiis wa bni camihina adeerkiis oo kale weeye calaa ani maa ani aniga calaa istidraakiyaha layska yidhaahdaa culamada waa isku haystaan sideedu ma tacaluqda mase ma tacaluqda calaa istidraakiyaha culamada gabala yidhahdan tacaluqba ma ha mada tacaluqda calaa istidraakiyaha la yidhahda bimacnaa macaw calaa anahu maa anahu maa anahu calaa anahu rubamaa udliqa calaa anahu maca anahu iyadoo xamkii rubamaa ay dhici karto udliqa in lagu ilaaqo calaa aqaaribi zawjati zawjada qaraabadeedana waa dhici kartaa calaa anahu maca anahu xamkii rubamaa udliqa in la idlaaqa iyadoo dhici karto calaa aqaaribi zawjati zawjada qaraabadeeda lagu idlaaqo taasuna waa dhici kartaa wey ah, taasuna waa dhici kartaa laakiin ma badna walhanu hankii gal wlhanu hankii qiila waxaa la yidhi huwa hankii ismun ism weeye walhanu hankii qiila waxaa la yidhi huwa hanku ismun ism weeye isimkaasoo yukanaa bihi isimka looga kinayoodo can asmaa'i اlajnaasi ismu jinsiyaalka waxaa la yidhi hanka ismuljinsi iska cadiya wey shay nakiraadka cabire rajul meeshaad ka dhigi lahayd hanun aad leedahay ninkii faras meeshaad ka dhigi laha waa leedahay hanun faras oh. hanunka faraskaagii iska leeda waa iska dhigi karta taas waa la yidhi asmaa ul ajnaas ayaa looga kinaayooda waa la yidhi sidaas walhanu hankii qiila waxaa la yidhi huwa hanku ismu waa ismu ismkoo yukana bihi looga kinaayooda can asmaa il ajnaas wadalika mithaalkii ka rajulin iyo wa farasin oo kale weeye iyo waqayri dalika wa qiila waxaa la yihi huwa hanka yukanna waa looga kinayooda ama shay xaggiisa yustaqbaxu la xumaysto atasriixu caddayn bihi maaga la cadeeyo culamada gabadho waxay idhaahdeen maya waxyaalaha aan afka looga dhawaaq karinaa looga sarbeeba ah, waxyaalaha afka carabku ka xishoodo aa looga sardeeba wa qiila waxaa la yihi huwa hanki yukanaa waa looga keenaa camaa shay yustaqbaxu la xumaysto atasriixu cadayn bihi maaga la cadeeyo waa qowl kale wa qiila waxaa la yihi huwa hanki yukanaa waxaa looga kinayoodaa can ilfarji cawrada khaasatan aqus waan gaaryeela khaasatan gaaryeelid saddexdaas qowlaa ku jirta hanka in asmaa ajnaaskaba loo isticmaalo bimacna rajuli farsi in loo isticmaalo wax alla wixii carabka in lagu cadeeyo laga la xumaysto iyo in cawrada xibinta taranka oo kaliya lagu idlaaqo xaashiyada fiiri asmaadan ma ogtahay saddex luqaa ku jirta luqa waxaa la idhahdaa itmaam luqana waxaa la idhahdaa naqsi ah, luqana waxaa la idhahdaa qasri hadda hal luquu noo soo sheeg hal luquu noo soo sheegay itmaam luqadii la dhihi jiray in waxa weya xuruful cillo la icraabo itmaamaa la yidhahdaa laba luqaa oo qasri iyo naqsi qasri waxaa loola jeedaa in alif ay iska laasimto akhrikeedu abaa aba akhaa alif inay laasimto oo saddexda xarakada lagu qadaro xarakana la exraabo qasriga la yihahdaa naqsina waxaa la yidhahdaa idaafada inta laga jaro caadi la idaafada xaraka la exraabo abuka in la yidhahdo aquka xamuka hanuka in la yidhahdo oo qasri iyo naqsi labadaasaa noo dhiman labadaas roobaa maxamed xidilin kugu baraarujiyo wuxuu ku yidhi baqiya waxaa haray ana lilcarabi carab inay u sugnaaday fii ixraabi haadiil asmaa ismaadan laexraabideeda luqatayni laba luqo labada luqo uqrayeyn oo kale ixdaahumaa midoo tusama waxaa lagu magacaabaa luqat alqasri wahiya luqadaas an talzamahaa eh, waa inay asmaadan laasimto alalifu fi laxwaali xaalayaalkiiay laasimayen axwaashii athalaatati oo saddexda ahaa faqawlu jaa-a waxaa yimid adaaka wa ra-aytu waxaan idhi wa ra-aytu waxaan arkay adaaka wa marartu biadaaka faqawluka meesha sha waxba ka xadsan faqawlu jaa waxaa yimid wadalika mithaalka naxwu qawlika inuu yihahdo wax saasaan ya fataqulu le xaraf jaban jirin ma kici Eh, wa arka wuxu inu jabayi fataqulu waxaa leeda warkaas warka saxda ha fataqulu waxaa leedaha waa warkaas warka saxda waxaana waa warkii daarulfikri fataqulu waxaa leedahay jaa waxa yimid abaaka khalaas abaaka marka waa muusa iyo waxay lamata ciisa iyo alfata iyo eh, markaas xarakaadkeeda kuqadilay wa thaaniyatuhumaa labada luqod midooda labaydaa an tucribaha asmaada waa inaad exraabto bilxarakaati halaaati waad ka jara xarf cilaha fataqul waxaa leedahay haada abuka wara'aytu abaka wamarartu biabika watusama waxaa lagu magacaabaa wa tusama waxaa lagu magacaabaa haadihi luqa haadihi tan luqata naqsi luqadii naqsiga marka meeqas luqaa ku banaan saddex luqo itmaam qasri naqsi saas alhani wal afsaxu sida fasaxnimada badan isticmaalu lhani hanka la isticmaalidiisa weeye ka gadin xaale uu la mid yahayna la isticmaalo adin ah. macnaha waa naqsigii sida naqsigi in loo isticmaalo maxaa la adinba asalkeedu qadawun uu ahaa hanuna asalkeedii hanawun uu ahaa isku asalay ahaaye mid walbaa muctalaakiru ah markaasaa laga gooye hmm, qadawun hanawun uu ahaa hanawun aabaa-un uu ahaa mala soo lama dhihin isim mucraba oo ku jiran waaw ma jiro sow lama dhihin soo qacdo ma ahayn isim mucrab ah oo muctalul bil waaw ah ma jiro soo lama dhihin hadda hay ahayd waxay asalku hadawin iyo hanawin iyo xay jaray hayno ah, hay mid waxaa la diidaba marka dama ka horey waxaa laleeya weligeed ma dhicin waa isim mucraba ah. oo wow u dambaydo oo dama ka horaydo ma la ah, ee waa kan kale waa la heli karaa waxaa la diidaya waxay tahay aaday u badan yihiin ba kul asmaa sitoo dhan waa ugu horreyday asal ugu dambeyday kasoo hadda la jaro wax la isticmaala aysan ahayn laakiin asal kale asalka laftigiisa weligeed ma waxaan dhacayn waxay tahay waa isim mucrab ah oo wow u dambaybo oo wowdaasna dama ka horeyso ah, wowdaasna dama ka horeyso kaasi waxaa la diidaya hmm, asal iyo farac midna looma hayo kaas male walaabsaxu sida fasaxnimada badan isticmaalu lhani han in la isticmaalo weeye kaqadin xaal uu lamid yahay waxaa loola jeedaa ayada hanun afsax waxa u ah in naqsi loo isticmaalo adin ah. adun adan soo maahan naqsi in loo isticmaalo xarakaadkeeda laga muujiyoba ah, saasa asal ah, u fasaxnimo badan isticmaalka laakiin kuwa kaloo sawsitada itmaamka ugu fasaxnimo badan itmaamka ugu fasaxnimo badan hmm, itmaamka ugu fasaxnimo badan hmm, hmm. manquus marka in laga dhigo saasa u fasaxnimo badan sidaasa oo aad u isticmaalka ugu badan wey isticmaalka ugu badan walasaxu sida safarsaxnimada badan isticmaalu lhani han la isticmaalidiis weeye ka qadin xaalu la mid ah la isticmaalo sharax ida isticmila haddii la isticmaalo alhanu gayra mudaafin xaale u yahay midaan la idaafayn kaana wuxuu ahaanaa bilijmaacina ku ahaanaa manquusan manquusu noqonaa mar haddii idaafada laga daayo maxaa loola jeeda manquus manquusku maahan kii oo istiraaxiga ahaa oo markii oo manquuska caamka ahayo istilaaxiga caamka ahayo ismiga u dambayda maaha loolama jeedo waa istilaax gaar o asmaa sitadan iska leedahay manquuskan istilaax gaar ah oo asmaa sitadan iska leedahay wey isagaa kuu fasiray ey maxduufa laam yukun mid laamta laga xadfay ilaa saddex xaraf u ahaa hanawun uu ahaa markaasa laamtii laga xadfo wowdiyaa la xadfay ida isticmalo haddii la isticmaalo alhanuhan gayra mudaafin xaal wah midaan la idaafayn kaana wuxuu ahaana huwa hamkii bilijmaaci ijmacna ku ahaana manquusan ey maxduufan laami wey laamtiisa mid la xadfo lama soo celinayo laamtii mucraban mid la raabo ayuu noqonaa manquusan u noqonaa mucrabun noqonaa khabarun bacda khabar bilxarakaati xarakaad min la raabo wadalikaasuna kasaa'iri akhawaati waa walayaalkiis inta kasoo hartoo dhan hadda masaladii ahaad naqsigii inuu kulli ku banaayu rabo inuu kuu sheego naqsigii ayuu rabaa inuu kuu sheego wadaalikaasuna kasaa'iri akhawaatihi walaalayaalkiis inta kaloo kasoo soo kale weeye taqul waxaa leedahay haadaa hanun wa ra'aytu hanan wa marartu bihanin kamaa taqulu sidaadu leedahay yucjibunii waxay cajab gelinayaa hadun berri hadun berri wa asuumu waxaan soomayaa hadan berri wa actaakefo oo mudaarica wa actaakefo waxaan ictikaafi doonaa fii radin berri de ma banaano inaad tira wa takafta waan itikaafo waaba dhameeyey fii radin berriyan dhameey itikaafkii ahaa kii berri ahaa amba hadda dhameeyey marka hadal jiraba maahan hadal jira maba ahanba sooma jeedi itikaafkii berriyan seed ku dhamay maba la gaarin maba la gaarin maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu ku yidhi maba ahan qaladku qalad oo daarulfikri waa kasii horeeya daarulfikri wuxuu ku yidhi kabe saasaa ku taal uri nusqooyinka waxtakaftu waan itikaafay fii kadin a ku taliwi saasaa ku taliwi walaysa hada tamhiilu bimustaqiim mihaalkuna mid toosan maahan mid toosan ma ahan oo berri ictikaafkii ahaayon hadda dhameeye waxaa la fahmi kara ma wadaqiiq midka daqiiqa an takuna waa inaad tirahda actakif waan itikaafa fii kadin aan itikaafa bificlin mudaaricin waa inaad ku tiraa liannahu huwa saalix lilmustaqbale isagaa mustaqbal u suubado an taquula waa inaad tidhaahdo waxaan idhi ha an taquula wadai waa in saas igu tala saxda wadaqiiqu sida daqiiqa ah an taquula waa inaad tidhaahdo actakifu fii qadin beriyaan ixtikaafi doonaa bificlin mudaaricin bificlin aad ku tidhaahdo ficilkoo mudaaricin mudaarica liannahu mudaaricu huwa saalix waa midka usubada lilmustaqbali marka saasaa loo saxa waidastucumila haddii la isticmaalo huwa hankii mudaafan xaal uu yahay kii la idaafeeyey fa jumhuuru lcarabi carabta muqdankooda tastacmiluhu hankii way isticmaaleen kada naqsigaas oo kale xaaligii bila idaafeeyo xataa sidaas naqsiga ahy u isticmaashaa jumhuurta hanuka ay iska tidhaahdaa hanaka ay iska tidhaahdaa hmkaasnaqsigaas iska isticmaala waida stucmile huwa hamka hadii la isticmaalo xaal uu yahay kii la idaafeeyey fajumhuuru lcarabi carabta mucdamkooda tastacmiluhu hankii waa isticmaale kadaa kelimad kuuri lasoo sheego kale xaaluy fataqul waxaa leedahay jaa waxaa yimid hanuka faraskaagii wara'aytu waxaan arkay hanaka faraskaagii wamarartu waxaan soo maray biahani faraskaaga meel ku soo maray kamaa yaquuluuna qawlan qawlay leeyihin qowlkaasoo kamaa yafca may kamaa yafcaluuna wadalikaasuna kamaa yafcaluuna ka ficlihim lamid yahay iska dhig kamaa yafcaluuna wadalika kaasuna kamaa yafcaluuna ka ficlihim samaynta ay ku samaynaayeen oo kale lamid tahay fii kadika adika haddii qadi laidaafeeyaba saasaa loo ecraaba kamaa yafcaluuna wadalikaasuna kamaa yafcaluuna ka ficlihim samayntoodo kale fii qadin ay ku samaynayen saas wa bacduhum bacdulcarabi carabta gobolkood yujriihi hankii waa socodsiinayaan mujraa abin wa akin akin iyo abin makaan socodsiintooda fa yucribu waa raaba bacdigaasu fa yucribu waa raaba huwa bacdigaasu hu hankii bilxuruufi xuruuftii raaba xuruuftii ahalaaati oo saddexda aheed fayaquulu bacdigaas wuxuu leeyahay haadaa hanuunka kan waa faraskaagii wara'aytu hanaaka faraskaagii aan arkay wamarartu bihaniika faraskaagii aan soo maray marka naqsiga ayaa mashhuur ku ah marka la idaafeeyo marka kalena waaba ijmac tan kalena waa banaanya wa bacduhum bacd lcarab yujri waa socodsiina waa daroorinaa hi hanka mujra abin wa akin abin iyo akin makana daroorintiisa oo kaleeto fayucribu bacdigaas raabaa hu hanka bilxuruufi xuruuftii raaba xuruuftii aalaatati oo saddexda aheed fayaquulu wuxuu leeyahay haadaa kanu hanuuka waa faraskaagi wa ra-aytu hanaaka faraskaagiiyaan arkay wa marartu bihanika faraskaagiyan soo maray wahiya luqadan oo ah itmaamka luqatun luqa weeye luqadaasoo qaliilatun oo yar luqadaasoo dakaraha uu sheegay sii dhaweeyhi imaam ibnu xaab walam yaalic ma uusan daalacan mana arag calayhaa luqada korkeeda alfara yaxya ibnu ziyaad wala zajaajiyu zajaajina ilma saarin faasqadaahaa waa rideen ayagu tankii waa rideen min ciddati hadihi alasmaa asmaadan tiradeeda waa ka rideen wacaddaahaa asmaada waa tiriyeen khamsatan xaal ay tahay ilama aysan aragin waysan arag markaasay yihahdeen asmaa lkhamsa iska yidhahdeen mana ahani waa asmaa sito midaysan araga jirta idaa qaalat xadaami fasadiquuha wey war waa warkasiiba wey man xafida xujatan facala man lam yaxfad wey facalaal man lam yaxfad wey wallahu subxaana wa tacala aclam slى اllah وsلام وbaarak عlى nabiyina mxamed